بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب الحيض حيض كأيو باب يهي مؤلفك وحو كعبر حيض isla markaa wuxuu ku sheegayaa halkan istixaadadii iyo nifaaskii axkaamtoodii xaydkiibuu kaga hadlayaa oo istixaadadiibuu kaga hadlayaa oo nifaaskiibuu kaga hadlayaa intaabuu kaga hadlayaa haddana xayd buu ka cabiray maxaa yeelay asaga ayaa u axkaam badan marka asagii ka cabiray marka baabul xayd waxaa lagu sheegayaa lix arrimood mid waxaa weeye aqalu sini اlxayd yacni xaydka da u yar iyo arrinka labaad oo ah muddada xaydka inta u yar iyo inta u badan iyo muddada duhriga iyo waxa xaaraan ku noqonaya xaydka ama axkaamta xaydka iyo axkaamtii mustaxaadada gabadha dhabarfuraka qabta qaabkii dahaarada u samayn lahayd anwaacdii mustaxaadada iyo aqsaamteedii iyo qaybaheedii iyo ugu dambayn axkaamtii nifaaska ama dhigdhalmadii inaguna waxaan ku dari doonaa tacriifka xaydka tacriifkiisa iyo tacriifkii nifaaska iyo istixaadadii xaydku luq ahaan waxaa weeye sayalaan dareerid weyaan xayd waxa la dhihi maalan xaadat ishajaratu ayaa xayday oo bimacnaa idaa saala samquhaa xabagteedii hadday soo dareerto ayaa xayd laga cabiraa xaada alwaadi baa la dhihi ayaa xayday bimacnaa idaa saala haddii uu soo dareero uu soo rogmado sharcan naxaydka waxaa looga jeedaa waa dam ama dhiig dabiici ah oo ka soo baxaya haweeneyda raximkeeda meesha u dambaysa markii ay qaan gaadho kadib asagoo soo baxaya caafimaad yani ma aha dhiig xanuun uu keenayo isla markaa wax sababa ah oo ka dambaysa ma jirta waa uun dhiigga dabiiciga ah ee ilaahay haweeneyda ku abuuray ee xiliyo mucayana soo baxaya saas weeye tacriifkiisu istixaadaduna waxaa weeye waa dhiig cilad waa dhiig xanuun ama cilad ayaa keenaya keenaysa isla markaana wuxuu ka imanayaa xidid ku yaala raximka halka u sukaysa meesha uu dhiigga xaydku uu ka imaanayey raximka meesha u dambaysa kan xidid buu ka imaanayaa nifaaskuna waxaa weeye waa dhiigga gabadha ka imaanaya markii ay umusho kadib raximkeedii inuu ka soo baxo waladkii ama ilmihii dhiiggaas ayaa nifaas la yidhaahdaa waxaa asal u ah xaydka qowlka ilahi u yihi wayas'aluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid iyo xadiidkii nabiga uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam hada shayء katabahu اllahu calى banaati aadam markuu nabig alayh salaam uu qalbiga u dejinayey iyo moraalka caaisha radi allahu tacala markii xaydku ku yimid ayada oo xaramkii joogta oo markaa eh, yani u suuro weda inaad dawaafto markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam iyadoo ooyeysa ayuu soo galo wuxuu yihi arrinkani waa shay ilaahay uu ku qoray eh, dumarka eh, ilmo aadam markaa ka walbahaarin buu yihi waxa weeye wax kasta samee laakiin dawaafka uun beytka u dhowaanin ilaa aad ka daahir noqoto waayahay aqalu sinihi da'diisa waxaa sinil xayd xaydka da'diisa waxaa u yar tiscu siniina sagaal sano intay gabadhu ay ku xaydi kartay u yar waa sagaal jir wa aqaluhu aqalu lxaydi xaydka waxa u yar xagga zamankii muddada uu soconayo yowmun waleylatun maalin iyo habeen wa agaruhu waxaana u badan khamsata cashara shan iyo toban maalmood bilayaalihaa maca iyo habeenadooda oo la socda wa aqalu uhrin uhri ka u yar bayna alxaydatayni labadii xayd u dhaxeeya waxa weeye khamsata cashara shan iyo toban walaa xadda xadda ma leh liagarihi duhrigaas inta u badani xad ma leh mualifku wuxuu eh, halkan ku bilaabay eh, caddaynta da-da eh, gabadhu ay ku xaydo ama caadada ay kaga timaado iyo inta uu gabadha ka socon karo ee u yar iyo inta u badan iyo duhriga ama dahaarada u dhaxay karta laba dhiig intay noqon karto ee u yar iyo inta u badan wuxuu yihi aqalu sinihi yani xaydka da-diisa u yar sagaal sano bimacnaa gabadhu markay sagaal jir gaadho sagaal sane oo weliba tiscu siniina qamariya waxa weeyaan sanawaad lagu xisaabinayo bisha lagu xisaabinayo bisha carabiga ah ee ma aha tan miilaadiga innago haddaan xisaabsano ma aha markii gabadhii sagaal sano ay u buuxsanto ayuunbaa ay dhiig isku arki kartaa hadday inta ka horeysa lagu magacaabi mahayo dam xayd eh waa dam fasaad waa dam fasaad axkaamtii xaydka qaadan maayo marka luu leeyahay tiscu siniinna waxaa weeye waa taqriib ee taxdiid ma aha waxaa looga jeedaa bimacnaa haddii gabadhii iyadoon gaadhin sagaalkii oo iga laabantay maalan toban cisho ama shan cisho iyo la mid ah wax adugu aan ku fillayn xaydka inta u yar iyo inta u yar labadooda laisku daray aan ku fillayn oo macnaha shan iyo toban iyo yar ah iga laaban xayd way kartaa xaydna waa magacaabay waxay isku aragtay laakiin iyadoo iga sanad ama bilo iga ma noqonayo markaas xayd maxaa lagu ogaaday inay eh, waxa wey gabadhu ay ku xaydo oon sagaal jir laakiin wax ka yaraysan ku xaydi karin arrintaas waxaa lagu ogaaday tatabuci istiqraac maxaa yeelay xaydku sharcigu kusoo aroray axkaamtiisa kitaab iyo sunnadii laakiin wax daabit ah oo sharcigu uu sameeyey ma jiro oo da-diisuu ku qeexay iyo muddadiisa toona qaacidada fiqigana waxay leedahay maa warada fi sharci walaa daabita lahu fi الsharci walaa fi اlugati famarjicuhu ila اlwujuud aw ila اlcurf yani wixii sharciga kusoo arooray xadna aan ku lahayn luqada iyo sharciga toona waxaa loogu laabanayaa curfiga loogu laabanayaa iyo istiqraaga sida qabdiga iyo xirziga iyo loogu laabanayaba imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa arrintan istiqraag ku sameeyey iyo culimadii kaleba imaam shaafici wuxuu yihi dumarka ugu degdeg badan xagga xaydkeen arkay waxa wey waa dumarka reer tihaamo waxay ku xaydaan bu sagaal sano ayay ku xaydaan marka taasaa lagu saleeyay xagga muddada xaydka waxaa u yar maalin iyo habeen intuu soconayo waa afar labaatan saacadood afar iyo labaatan saacadood weeye oo dhiiggu marka uu xidhiir yahay inta u yar inta u badanna waxa weeye shan maalmood iyo habeenahooda oo wada jira shardi maaha markaas inuu he inuu dhiiggii uu mutasil yahay gabadhii inqiaac baa ku iman kara dhiiggii mar uu ka goyn karaa marna ku iman karaa marka waa laga yaaba gelinka hore inuu dhiiggii socdo gelinka dambe dhiiggi ka yar go-o haddana maalinta kuxigta uu kusoo laabto saacada uu socdo haddana yar istaago wahaakada laakiin waxaa u badan waxa weeye shan iyo toban maalmood ayuu dhiiggu xaydku uu socon karaa inta u badan ayadna istiqraa lagu ogaaday wa aqalu uhrin uhriga u yar bayna alxaydatayni labada xayd hamsata cashara waa shan iyo toban maalmood walaa xadda liagari uhriga u dhaxeeya wuxuu noqon karaa inta u yar shan maalmood markii gabadha caadada isku aragto ee ka daahirsato haddana caado isku aragto inta u dhaxaysa labada xayd u yar waxay noqon kartaa shan maalmood intaa kama yaraan karto maxaa yeelay bishu inta badan ka marato xayd iyo duhri markii haddii aan nidhi aarulxayd waxa wey waa shan maalmood de waxa weye waxaa soo haraya shan iyo toban maalmood ayaa soo harayo shan iyo maalmood ayaa markaa noqonaya aqalu aduhri markuu muanifku yihi bayna alxaydatayn duhriga udhexeeya laba xayd waxaa kaa baxay duhriga udhexeeya xayd iyo nifaas intaa wuu ka yaraan karaa xaydka iyo nifaaska duhriga udhexeeya uu ka yaraa karaa shan iyo maalmood oo gabadhii iyadoo dhiiggii dhalmada uu ku dhacay ka daahirsatay waxaa laga yaabaa haddana muddo ka yar shan iyo toban cisho inuu haddana dhiiggii xaydka ku dhaco ayaa dhici karta waaya haddaba mualifka inooma sheegin inta u badan dumarka caadadoodu ay noqoto haalibka ah inooma sheegin haalibka dumarka u badan yihin waxa weye lix cisho ama toddoba cisho sida axaadiida qaarkeedba kusoo aroortay waaya laakiin duhriga labada xayd udhexeeya agarkiisu xad male bimacnaa waxaabaa laga yaabaa gabadhu inaysan weligeedba xayd isku arag ayaa dhici karta waxaa laga yaabaa sanadkii inay mar uun isku aragto dumarka qaar baa sida ah oo duhrigoodu uu dheer yahay yani xaydku intuu ku dhaca yarta marka taasi xad ma leh ee waxa wey dumarku way kula duwan yihiin axkaamtan waxa loo sheegayo yani xaydka inta u yar iyo inta u badan iyo waxaasoo dhan axkaam baa ka ratimi doonta oo waxa weeye xagga danbe ku ogaan doona marka istixaadadaan ka hadlayno axkaam fara ayaa ka ratimaysa oo gabadhii see lagu ogaan inuu xayd yahay iyo inuusan ahayn oo mustaxaabo furan uu yahay dee waxaa lagu ogaanaya muddada marka waan u inaan ogaano inta u yar xaydka inta u badan iyo duhriga inta u yar iyo inta u badan wayaxrumu waxaa ku xaaraanah bihi ay bilayd xaydkii maa shaygii xaruma ku xaaraam noqday biljanaabati janaabadii wa cubuuru lmasjidi masjidkii gabadhii inay tallowdo xaydka qabtay in khaafat waa ah haddii ay ka cabsooto talwiihahu masjidkii inay wasakhayso dhiiggii ku wasakhayso wa sawmu sawmkiibaa ka xaaraan ah gabadhii inay soonto iyadoo caado qabta wayajibu waxaana waajib ah qadaa-uhu soomkii inay soo qalayso bikhilaafi salaati salaada si ka duwano salaadii lagama rabo inay soo qallayso wamaa bayna suratihaa iyo inta u udhaxaysa xudunteeda iyo rugbatihaa loogeeda ayaa iyadna xaaraan aho intaas lagama istimtaaci karo lagama raaxaysan karo waqiila waxaa la yidhi qawlba wuxuu leeyahy laa yaxrumu xaaraan ma noqonayo hayru lwai wax aan wadi ahayn ama galma aan ahayn xaaraan ma noqonayo mualif halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabihii gabadha xaydka qabta xaaraan ka noqonaya waa axkaamtii xaydka ayuu halkan ku gudagalay markii soo sheegay muddadiisii iyo da'diisii waxaa ku xaaraan noqonaya uu yihi wixii janaabada ku xaaraan noqday oo horey noo soo dhaaftay lix shay inay janaabadii xaaraan ku noqonayso oo afarna uu la wadaagay xadadkii yaraa oo ahayd salaadii iyo dawaafkii iyo musxafka taabashadiisii iyo xambaaritaankiisii laban uu la dheeriya oo ahayd qira'at lqur'aan in la akriyo iyo in masaajidkii uu ku nagaado almuqti bilmasjid lixdaasaa janaabada xaaraan ku ahayd lixdiiba ayadna xaaraan bay ka noqonaysaa gabadii caadada qabtay oo min baabi awlaa ayadaaba kasii awlaysanoo ah, waxa weeye ilan xaydku uu kasii adag yahay janaabada waxay la dheer tahay waxyaabo kale oo ayada xaaraan ka noqonaya oo aan junubkii ka xaaraan noqonaynin oo waxaa weeye ka koobaadi cubuuru lmasjid masaajidkii inay tallowdo ay masaajidkii ay dhex marto haddii ay ka cabsato masaajidkii inay dhiiggii ku wasakhayso ah. junubka waxaan soo nidhi way u bannaantay inuu masaajidkii hee dhex maro laakiin waxaa ka xaaraan un masaajidkii inuu ku nagaado laakiin masaajidkii inuu dhex maro way u bannaanayd laakiin ayada inay masaajidkii dhex marto waa ka xaaraan haddii ay ka cabsato masjidkii inay dhiiggii u ka soo gaadho oo masjidkii dhiig ku wasakhayso laakiin haddii ayna ka cabsanayn masjidkii inay dhiig ku wasakhayso dhiig ku nijaasayso dee markaasi way u bannaan tahay masaajidka inay dhex marto sida dumarka hadda waktigeenan inta badan xafaayadii waxbay isticmaalaan marka masjidkii hadday dhex marto iyadoo xafaayadii qabto oon ka cabsanayn inuu dhiiggii ka soo gaadho masjidkii dee taasi dhib ma leh waaya masaladan cubuurulmasjid ee gabadhii dhiiggale xaaraan ay ka noqona masjidka inay tallowdo gabadha xaydka qabtuun khaas kuma ahee qof kasta oo yacni nijaas jirhkiisu ama dharkiisu nijaas xambaarsan oo ka cabsanaya inuu nijaaseeyo masjidka waa ka xaaraan maalan qof kabihiisu ay qoyan yihiin oo inuu masaajidka dhex maro de waa ka sidoo kale qofkii maalan salasulboolka qabay kaadi baa saa qumayso oo kaadiiis control ma masjidki inuu dhex maro oo masaajidkii dee kaadida kaga daadanayso de waa ka xaaraan marka gabadhii caadada qabtay khaas kuma ahee qof kasta oo masaajid ka cabsan inuu nijaaseeyo waa inuu masaajidka nijaasada ka ilaaliya ma dhex mari karo arrin kale ee waxa weeye edna lasaajidka ay tahay ee dheeraad ku ah gabadhii caadada qabtay waxa weeye soonkiibaa ka xaaraana waxaana waajib ku ah soonkii inay soo qalayso laakiin salaadii ma soo qalaynayso maxaa yele caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi arrinkaas wuu nagu dhici jiray waxay ka wadaa xaydkii fanu'maru biqadaai sawm walaa nu'maru biqadaai sala waxaan fari jiray marka inaan soonka soo qalayno laakiin salaadda inaan soo qalayno lanama fari jirin bay tihi waayahay cillada salaada iyo soonka udhexaysana waxaa weeye ama farqiga udhexeeya salaad way soo laalaabanaysaa waa mutakarar marka in la soo qalayo adagta ilan maalintii shan salaadood ayaa la tukanaya marka hadday ururto salaadahaasi oo waxa wey gabadhi maalan lix cisho ayay caado qabtay dee way adkaanaysaa inay soddon salaadood ay soo qaleyso ku cuslaanaysa cusri baa ku jira laakiin soonkii asagu dee wax eh, takaruraya ma aha hadii laba cisho ama saddex ama afar cisho ay dhaafto way soo qallayn kartaa wax eh, xaraj oo ku jira ama culeys ma jiro eh, waxaa kale oo xaaraan ah gabadhii caadada qabtay in laga istimtaaco ninkeedu kaga raaxaysto inta udhexaysa xudunteedii iyo lowgeeda inta ay caadada qabto waa ka xaaraan waxaana taa daliil u ah qowlka ilaahay uu yihi factazilu الnisaءa fi اlmaxiid dumarka iskaga fogaada markay ay xayd ku jiraan ama xilliga xaydka ay ku sugan yihiin iyo xadiidkii abu dawuud uu wariyey nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in la weydiiyey waxa ninka oga banaan haweenaydiisa iyadoo xayd qabta markaasaa nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laka maa fawqa اlizaar waxaad leedahay wixii ka sarreeya hoosguntiga yani inta halka hoosguntiga lagu xidho wixii ka sarreeya ayaad leedahay macnaha xudunta wixii ka sarreeya xadiidkaasaa loo daliishaday xadiidkaasi wuxuu mafhuumkiisu takhsiis ku samaynaya xadiidkii muslim ee ahaa isnacu kula shayin ila nikaax nabig wuxu uhi alayhi salatu salaam markii la weydiiyey yani eh, gabadhii xaydka qabtay maxaa ninka oga banaan isnacu kula shayin ila nikax yani wax kasta sameey waxay aan jimaac ahayn marka xadiidkaas aan soo tilmaanay abu daawuud wariyey mafhuumkiisa laga fahmayo ayaa khasisaya xadiidkan isnacu kula shayin ila nikaax oo marka waxaa banaanaanaya un eh, wixii xudunta ka sareeya iyo wixii loga ka hooseeya laakiin jimaacii na xaaraan buu noqon isla markaa maa bayna asurati warukbana xaaraan buu noqon xadidkaasa khasisaya waaya midda kale waxaa la yidhi maa bayna asurati warukba waxa weeye qofkii haddii loo fasaxo inuu halkaa gabadha kaga istimtaaco waxa weeye dee farjigii buu udhoweyaa marka waxaa halis u yahay inuu ku dhaco xaaraantii ahayd jimaaca inuu ku dhaco ayaa halis ah man xaama xawla اlxima yuushiku an yaqaca fiih waa kii xadiidka ah qowl ba wuxuu leeyahay laa yaxrumu hayr اlwad yani xaaraan ma aha wixii aan wadi ahayn kaa un baa xaaraan oo xadiidkii isnacu kula shayin ila nikaax xadiidkaas muslim wariyey ayuu qowlkaasi soo deliishanayaa qowlkaasuna doortay alimaam الnawowi raximah اllahu tacala yani iti yani xagga daliilku ka doortay xagga madhabka ma aha madhabku waa sidaan soo tilmaanay ee xagga daliilka ayuu qowlkaas ka dabta waaya waxyaabaha gabadhii xaaraan ka ah xaydka qabtay waxaa ka mid ah eh, in la furo gabadhii lama furi karo iyadoo hee ayada oo caadadii qabta oo wuxuu noqonayaa alaaqaasi alaaq bidciga sida isagoo insha allah taala faahfaahsan wuxu nogu imaan doonaa markii aan ka hadlayno eh, kitaabu alaaq maxaa yeele ciddadii baa gabadhii ku dheeraanaysa haddii iyadoo oo eh, xayd qabta la furo laakiin mualifka halkaas muna noo sheegin xagga dambe ayuu ku tilmaamay hadalkiisa laga fahmaya oo cibaarada hadda uu sheegay wuxuu yihi faida inqaaca haddii uu go-o dhiiggii xaydka lam yaxilla ma banaanaanayo waxyaabihii xaaraanta soo sheegnay qabla algusli maydhiga ka hor intaanay maydhan hayru sawmi waxaan soon ahayn walaaqi iyo furitaan waxaan ahayn eg alaaq halkan ku sheegay laakiin muuna sheegin markii uu ka hadlayay waxyaabihii xaaraanta ahaa gabadha intay caadada qabto muuna ku darin lakin halkan istina kusoo daray marka waa la fahmayaa in isna uu kamid yahay waxyaabaha gabadhii eh, intay caadada qabto xaaraan ah gabadhii in la furo iyadoo caado qabta waa shay xaaraana waay haddii gabadhii uu dhiigii ka go-o laakiin ayna maydhanin maxaa markaa banaan horta hadday maydhato dee wax kasta waxyaabihii muxaramaadka o dhan waxay noqonayaa markaas de markaa eh, xalaal bay noqonayaan waxa la isweydiinaya waxa wey haddayna maydhaanin dhiigii ka go-ay lakin weli mayna maydhaan xaydkii mayna ka maydhaanin wuxuu yihi waxyaabaha aan soo tilmaanay oo idil waxa weye sidii bay xaaraan u ahaanayaan oo xalaal ma noqonayaan markii laga reebo laba shay soonka iyo alaaqa soonkii way soomi kartaa iyadoon weli caadadii ka maydhanin maalan yani digi wuxuu ka go gabadhii fajarka ka hor xilliga suxuurta ayuu dhiiggii ka go-ay laakiin mayna mayran way soomi kartaa ah, oo bacda yani fajarka markuu dilaaca kadib way mayran kartaa oo salaada subax way tukan kartaa eh, soonkii eh, way soomi kartaa iyadoon weli dhiigihee ka maydhan maxaa yeele soonka eh, waxaa looga xaaraameeyey wuxuu ahaa sababtiisu xaydka ahayd xadadka ma ah soonka dahaaro looma shardiyo ee xaydkaas unba inay daahir tahay unbaa la shardinaya laakiin xadadkii inay ka maydhato shardi ma ahayn marka mar hadduu xaydka ka go-ay de waxay la midtahay sida qofkii janaabada qabayo qofka janaabada qababa waxa weeye u banaan inuu soomo asagoo janaaba qaba waaya sidoo kale gabadhi waa la furi karaa haddii caadadii ka go-d intayna ka hor maxaa yeelay ciladii looga xaraameeyey furitaanka waxay ahayd ciddadii lagu dheereeyo mar haddii caadadii ka go-dena markaas ciddadeedi way gudogelaysaa ciddadeedii saas ayay ku bilaabaysaa markaasi ciladii meesha ka baxdee walxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wujuudan wacadamaa xukunkii wuxuu la wareegaya cilladiisa wlistixaadatu dhabar furankii xadaun xadad weeye daa'imun oo joogto ah ka salasin sida salaskii weebeeye-e falaa tamnacu markaasi ma reebayso asawma dhabar furankii ma reebaya sawmkii iyo wasalaata salaadii fataqsilu way maydhaysaa almustaxaadatu gabadhii dhabar furanka qabtay farjaha xubintii tarankeeda ayay maydhaysaa wa tacsibuhu way xidhaysaa way gufaynaysaa wa tatawadda u way weyse qaadanaysaa wakta salaata salaadda waktigeeda ayay weysaysanaysaa wa tubaadir way la degdegaysaa bihaa salaadii falow akharat markaa hadday u dibdhigto salaadii limaslaxati salaati salaada maslaxadeeda sida ka satirin waaba asturkii cawrada intay asturaysay oo dharkii xidhanaysay ay ku tukan lahayd wa intidaari jamaacatin jamaacaad bay sugaysa ay la tukato lam yadura dibdhigaas ay dibdhigtay wax dhiba uma geysanayo wailaa haddii kale oy salaadii ay dib u dhigto wax aan salaada maslaxa ugu jirin sida cuntadii iyo cabitaankii wixii la midka ahaa fayaduru markaasi wuu dhibayaa dibdhigaasi cala saxiixi sida saxiixa ah waayahay markuu mualif ka soo hadlay axkaamtii xaydka ayuu halkan wuxuu ka gudagalay inuu caddeeyo axkaamtii istixaadada istixaadada wuxuu yihi marka koobaad waa xada daaim ah xada daaim wuxuu uga jeedaa ka salasin wuxuu ku salaskii oo kale xada daa'im weeyo waa dhiig baa gabadhii ka soconaya sooma ah oo aan joogsanayn oo waxa weeye xaddii xaydkii tallaabay eeg istixaadadu waxa weeye waa dhiig ka badan xaddii xaydka shan iyo toban maalmood hadduu tallaabo dhiigu waxaa lagu magacaabaya istixaado dhabar furan marka waa dhiig mustamir oo soconaya gabadhii si joogtaa ah oga soconaya dhiiggaas waa xadath oo ileen waxa weeye haddii gabadhi uu ka imaan lahaa iyadoo weyse qabta weysadii bay ka jabi marka waa xada daa'ima ilan waxyaabaha weysada jabiya waxaan kusoo sheegnay kullu maa kharaja he min asabiil wax kasta oo ka soo baxa labada sabiil marka waa xada gabadhi maadaama uu sabiilkeeda ka imaanayo xadar joogtaa wey way daaima socdaa salaskiibuu la mid yahay salaska lagu sheegay waxaa wax qofkii ka socda oo joogto ah oo ama kaadi ah aan control lahayn ama neef ah aan control ama saxaro aan control lahayn iska soconaysa ama medyi ah oo qofkii ka soconaysa waxaasa salas la yihahda haddaba waa wax qofkii ka socdo oo aan control lahayn oo waxyaabihii sabiileynka labadii jid kasoo baxay qubulkii ama duburkii ama neef ha ahaato ama kaadi ha ahaato ama saxra ha ahaato ama madi ha ahaado waxaas o dhan waa la dhaha salas lbowl ama salas lmadi ama salas lqaa'id ama salas riix baa la dhahaa waaya kaasay la mid tahay ayadii istixaadadii kaasay la mid tahay marka mualif wuxuu kusoo dhaweynayaa in ay horta xada tahay isla markaa xada daa'im ay tahay qofkii uu macduur uu noqonayo xukunkeeda guud weey waa kaas maxaa marka gabadhii laga baahan yahay qaabkeebay u cibaadaysanaysaa wuxuu ku yihi falaa tamnacu sawma wasalaa soon iyo salaad toona istixaadadii gabadhi udiidi mayso dhabar furankii gabadhii udiidi maysa salaadii soonkiina udiidi mayso way soomaysaa waanay tukanaysaa salaadihii faradkaa iyo salaadihii sunahaba ninkeediina xalaal bay u tahay ninkeedii xaalaal kama noqonayso wuu tegi karaa ila waxaani xayd ma aha waa istixaado waa dhiig cilad ku yimid ee caadiga ahaa ilahay qur-aanka inoogu sheegay ilahi yihi factazilu nisaa fi lmaxiidi ma ah haddaba gabadhi qaabkeed u dahaaro qaadanaysa horta marka koobaad waxay maydhaysaa farjigeedii ayay maydhaysaa salaad kasta markay tukanayso isla markaana way xidhaysaa oo maro karin aan ka soo qaado oo cisaabo ah ayay ku xidhaysaa qaabka loo xidhay xataa fuqaadu way tilmaameen waxay dhaheen laba karbood bay soo qaadi karin dhexday ku xidhaan ma ku xidhatay tukan labada lugood dhexdooda ayay kusoo xidhi eh, si ay dhiiggii u yar hakiso de ma wan celin karta lakin ugu yaraan yar hakiso cudbi yarna meeshii way ku gufeen haddii eh, aysan soomanayn isla markaana waxay kusoo xidhi laba karintii ay labada soo dhexgeysa midna xagga hore ayay kaga xidhay midna xagga dambe tii dhexda ugu xidhnay qaabkaasay tilmaameen lakin inagu xilligeenna waxaasba uma baahnina xafaayado iyo waxyaaba dumarku ay dhiigga ku celiyaan ayaa jira oo dee dhiiggii nuugaya gabadhiina aan dhib u keenaynin iyo wax cilada iyo xanuuntoona waay qaabkaa markii ay samayso dhiiggiina iska nadiifiso saan ay yeesho xafaayadda ay xidhato ayay weysaysanaysaa goormay weysaysan waktiga salaada markuu galo ayay weysaysanaysaa ee salaadii oon gelin ma weyse qaadanayso sababtoo ahaa waxa weya gabadhan dhiiggii baa ka socda marka intaan yarayn karno dhiiggaas waan yaraynaynaa addaruuratu tuqadaru biqadariha waa tahay qaacidadii fiqiha dabeetana markay saa u weyse qaadato waa inay horay ka tukataa salaaddii ma dib dhigi karto waayo dhiiggii wuu socdaa soo maha si aan dhiig u yarayna marka kolley dhiig wuu socdaa ayaa waxaan leenahay waktiga salaadda markii ay gasho weyse qaado salaaddiina horay u tuko ha u kaadini haddaba haddii ay salaaddii dib u dhigto labaa loo kala qaaday inay limaslaxati salaad ay dib ugu dhigto iyo inaanay yani wax maslaxa salaadii u ahaa ayna udibdhigin haddii salaada maslaxadeeda dib ugu dhigto salaadii oo maalan gabadhii dharkii ay ku tukan lahayd ayay xidhanaysaa satrulcawra dharkii bay xidhanaysaa taasi dhib male oo waxa weeye saasay ku tukan mana soo celinayso dahaaradii iyo weysadii jamaacad bay sugaysa la tukato taasina iyadna waxa wey dhib ila maslaxat sala weyaan jamaacadii iyo satrulcawrihiiba laakiin hadday salaadii dib u dhigto wax aan salaada maslaxadeeda ahayn maalan sheekay ku mashquulshay markay dahaaro qaadatay ama dheri bay karinaysaa ama waxa weeye cuntay cunaysaa ilaa akhirihi waxa wey taasi dhibbay keenaysaa oo waxaa laga rabaa inay dib ugu soo celiso wixii aan soo sheegnay oo idil farjiga dib u maydho oo waxa weye dib cisaabadii ugu xidho o tajdiidiso cisaabadii isla markaana ay waxa weye weyse qaadato ayaa laga rabaa kadibna ay tukato ninku le fayaduru saas oga jeedaa fayaduru waxaa looga jeeda wixii bay dib usoo celinaysaa weysadeedii baa buraysa way soo celinaysaa weysadii iyo waxyaabihii ixtiyaadaadka aan soo sheegay maxaa yeelay wa yani ku xambaara gabadhan oo waxa weeye inay nijaasadaasi ay soo badato ma jiro wadaruuratu tuqadaru biqadariha daruuradana qadarkeeda ma lagu qadara wayajibu waxaa waajiba alwudu in loo weyse likulli fardin farad kasta wakadaa saas oo kale tajdiid lcisaadati cisaabadii ama karintii in la cusbooneysiiyo ayaa waajiba ah fil asaxi wejka asaxnimada badan ha gabadhii farad kasta waa inuu weyso qaadataa gabadhii mustaxaadada ahayd waayo waxa weeye xadadkiibaa socdo sooma aha oo xadadkeedii maba joogsanayo marka waxa weya inay salaad kasta uweyse qaadato wey ilan xadad baa ka imaanaya oo waxa wey weysadii wuu burinaya sida awgeed bay markas uweyse qaadanaysaa salaad kasta oo farda marki lagu yihi salaad kasta oo farda waxaa kaa baxay salaaddii sunnaha ahayd salaaddii sunnahayd shardi ma aha inay uweyse qaabato eh markii hal mar ay weyse qaabato salaado badan oo sunnaha ah ayay ku tukan kartaa maxaa yeele sunnuhu ka fudud yahay faradka sidoo kale waxa waajib ah farad kasta markii ay ay tukanayso inay cisaabadii ama karintii ay xirabtay inay cusboonaysiiso oo tii hore iska bixiso ay ti cusub tay farjiga maydha kadibna ay xisaabadii cusboonaysiiso ayaa waajib ah waa sida asaxa ah asax qowl ka soo horjeeda wuxuu leeyahay waajib maha cisaabadii in cusboonaysiiyo waayo wax macnaha ma samaynayso dhiigan wuu socdaa mar kasta maxaan yani oga jeednaa inaan dhahno cisaabadii hore fur oo cisaabo kale xidho dhiig kullaygu wuu socdaa saasuu laakiin waxaa laga jawaabaya arrinkaas ujeedku ma aha in dhiiggii la joojiyo ee waxawey in la yareeyo cisaabadan cusboonaysiinayo waxay noo faa'ideynaysaa inaan dhiiggii yarayno oo waxa wey nijaasadii aan yarayno intaan yarayn karno wadaruuratu tuqadaru tuqadaru biqadariha waaya walow inqadaca haddii uu go-o damuhaa dhabar furanka qabtay dhiiggeedii bacda alwuduu'i waysadii kadib ayuu dhiiggii ka go oo walam tactad mayna caadaysanin inqiaacahu dhiigga guyitaankiisa wacawdahu iyo soo noqoshadiisa ama mase way caadaysatay dhiiggi inuu ka go-o oo uu soo laabto laakiin wawasica wuu u waasac noqdo wuu ku filaaday zamanulinqiaaci zamankii uu dhiigu ka go-ay wuduu'an waysaqaad iyo wasalaata salaad ayuu ku filaaday wajaba lwudu'u markaa waysadii ayaa waajib noqonaysa gabadhii dhabar furanka qabtay haddii ay weyse qaadato oo qaabkii aan soo tilmaanay ay samayso markii weyse qaadato kadib ayaa dhiigii ka go-ay isla markaa mayna caadaysanin dhiiggu intuu ka go-o inuu ku soo noqdo ama way caadaysatay dhiiggu inuu ka go-o oo uu kusoo noqdee eh, zamankan udhaxaynaya intu ka go-ay intuu kusoo laabanaya yani zaman alinqiaac muddadaasaa ah ku filan inay intay weysadii mar labaad ay weyse qaadato ay tukato waa muddo ku filan maalan nus kale ama labaatan mir oo kale dhiig ka maqnaanaya waa in ku filan inay gabadhii ay intay ku weyse qaadato isla markaas eh, ay tukato marka waxaa waajib ku ah inay soo celiso weysadii oo intay dahaaro qaadato iska nadiifisa dhiiggii ay dib weyse qaadato markaa tukato waayo waxa weeyaan marka koobaad horta markii aan leenahay dhiiggu haddii uu ka go-o aysan caadaysanin inuu dhiig kusoo laabto waxaa waajiba ah inay weyse qaadato waayo waxaa suuragalaya dhiiggaas inuuna kusoo laabaninoo ilaahay sidaa ku caafiyaaba dhici karta maxay markaa iyadoo ka socdo dhiig hore ku yaallo ay u tukanaysaa marka labaad markaan leenahay waxay caadaysay dhiig inuu kusoo noqdo zamankii inqiaacan wuxuu ku filan yahay weysadii iyo salaadii ayadna weyse qaadkii waajibba ku noqonaya maxaa yeelay si ay salaadii calalkamaal u gudato ayadoo bal ugu yaraan bal salaadan ay ku tukato dahaaro kaamil ayadoo wax dhiiga lahayn oo markaa weyse taam ah weyse wax dhiiga ka soconin wallahu tacala aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed